bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbi wala amaa bacd waxaan soo gaarnay suuratu takwiir ama ida shamsu kuwirad midkii hadba la yidhaahdaba suuratu takwiir waa suura makiya ah ijmaacan inay xilligii maka soo degtay waa la isku raacsan yahay intaan arkay khilaafka ma jiro culimmadana qaar dhowraa soo guuriyey inay ijmaac tahay oo aan khilaaf iyo muran ka taagnayn sida ibnu catiya alandalusi kitaabkiisa almuxarar ulwajiiz aطaahir ibni caashuur tafsiirkiisa altaxriir waاtanwiir moxamed ibni caliy shawkani kitaabkiisa tafsiirkii fatxu اlqadiir iyo sheekhi radwaan moxamed almukhalalaati kitaabkan arrimahan ka qoray alqowl alwajiis la yidhahda intaba waxay soo guurinayaan ijmaac inay tahay oo la isku raacsan yahay inay tahay suura makiya xilligay soo degtay suuradahay ka horeysay waxay u badan yihiin waxaa ka horeysay iyada tabat yadaa abi lahab baa iyada ka horeysay iyadaa ku xigtay suurad ahaan marka oo bacda tabad bay ahayd ama bacda almasad midaad tiraahdaba ama tabad yadaadhe ama suuratu lmasade midkaad tiraahdaba ayaa ka horreysay iyadayaa maxaa ka dambeeyey waxaa loo badan yahay gadaasheedna sabix isma rabbika laclaa baa soo degtay marka waxay u dhexaysay suuratulmasad ama tabad yada abi lahaab iyo suuratu sabix isma rabbika laclaa bay u dhexaysay magaceeda loo badan yahay suuratu takwiir in la yidhaahdo weeye lafdiga takwiir suuradda kuma jiro laakiin waa un ereyka mala macno ah kuwirad fii saxiixi albukhaari iyo kayrkiina ida shamsu kuwirad magaca iyadoo suuradda lagu magacaabayo ayaad ugu horeysaa ayaa ku jirta suuratu kuwiradna <clears throat> culimmada qaarkeed baa ku daray magacyadooda sida ninkii caalimka calaamuddiin isakhaawi jamaal ilquraa iyo aahir ibni caashuur taxriir iyo tanwiirkii ay ku sheegeen taana waa magacyadeeda fadli gaaroo suuraddan ay leedahay <clears throat> oo u sugan ma jiro marka laga reebo inay ka mid ahayd suuradihii nabiga calayh isalaatu wasalaam cirada ku beeray markii rasuulka ilaahay waad cirowdeen maxaa kugu dhacay suuradihii uu tiriyeye suuratu huud iyo suuratu idaa waqaca ama alwaaqica iyo naazicaad iyo ida shamsu kuwirat ida samaun fatarad ida samaun shaqat suuradihii uu tiriyey bay ka mid ahayd nabiga sala allahu alayh alih wasalam mowduucay ka hadlaysa suuraddu guud ahaan waa laba mowduuc qiyaamada iyo qur-aankay ka hadlaysaa qaybteeda hore maadaama ay qiyaamada ka hadlaysa nabigaa soo koobay sala اllahu alayh alih wasalam fii sunani tirmidiya kayrkiibaa xadiid xasana ah oo cabdullaahi bni cumar laga warinayo ayaa nabigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam qofkii doonaya inuu qiyaamadii arko ama qiyaamada fiiriya kaanahu ra'yu caynin inay indhihiisu hayaan xilliga qiyaamada waxa dhacaya iyo calaamadaheeda see bilaabanaysaay ha akhriya buu yidhi suuradahan ida shamsu kuwirat ida samaa nfatarat iyo ida samaun saddexdaas suuradood buu yidhi ha akhriyo qofkii doonaya qiyaamadu say ku bilaabanayso iyo isbeddelka kownkan iyo adduunkan ku dhacaya inuu arko saddexdaas suuradood ha akhriyo xadiidkaasna wuxuu tilmaamayaa tilmaanina siinayaa aayadahan soo socda waxay ka hadlayaani waa qiyaamada qiyaamada aayadaha ka hadlaya astaamuhu labiyo toban calaamadood bay sheegtay suuraddu lix waa qiyaamadu markay dhacda kadib lixna waa iyada bilowgeedii iyo astaamihii gebagabada dunida ahaa labiyo tobanka ilaa laga gaaro calimat nafsu ma axdarat qiyaamaday ka hadlayaan waana afariyo tobanka aayadoodii hore inta dambena waxay ka hadlayaan asal ahaan kitaabka qur-aanka ah, iyo inuu xaq yahay iyo soo degitaankiisay ka hadlayaan marka ilahi subxana wataala wuxu uhi ida shamsu kuwirat wa ida alnujuumu nkadarat wa ida aljibaalu suyirat wa ida alcishaaru cuilat wa ida alwuxuushu xushirat wa ida albixaaru sujirat lixdaasi waa lixda aakhiru zamanka iyo maalmaha dunida ugu dambeeya iyo gabagabada iyo gunaanadka caalamkan iyo baabi'intiisa ka hadlaya inta kalena waxay ka hadlayaan qiyaamadu markay dhacdo iyo dadku siday ku imanayaan ida shamsu goorta qoraxda kuwirad la duubo inta la duubo iftiinkeediina la baabi'iyo loo diyaariyo in naarta lagu tuuro qoraxda keliya ma ahane in badan qur-aanku qoraxda dayaxu intii mid la sheego iyo midka kalena raacaa inta badanna waa isku lamaan yihiin qoraxda keliya ma ahane dayaxuna waa ku lamaan yahay kama fi saxiixayn min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu wa ardaah oo wuxuu yidhi alshamsu waalqamaru mukawaraani yowma alqiyaama qoraxda iyo dayaxu waa la duubayaa maalinta qiyaamada markaa la duubayo iftiinkiina waa la baabi'inayaayo iftiin iyo nuur ma yeelan doonaan dayada qur-aankaa lagu sheegayo faidaa bariqa albasar wakhasafa alqamar wa jumica alshamsu waalqamar haddii dayaxii madoobaado qoraxdii iyo dayaxiina laysu geeyo markaa la kulminayaa laysu ysu geynaya dunida intii hore dayaxaa ka dheereeya qoraxda oo gaari jiray laakiin qoraxdu ma gaari jirin la shamsu yonbaqii laha an tudrika alqamar qoraxdu orodkuma gaarto isagaa kolba soo gaaroo dhaafa hadda waa la isu geynayaa marka la geeyana mukawaraani weeye marka la duubo xaggee la geynayaa ziyaada xadiidka abi hureyra lafdiga fii sunani tirmidi wakayrihi asaxay wuxuu leeyahay qoraxdii iyo dayaxu hawraani mukawaraani yowma alqiyaamati fi nnaari naartaa lagu tuurayaa ma iyagaa la ciqaabayaa maya <clears throat> kulkoodii baa naarta kulkeeda lagu sii darayaa waxay la mid tahay waquuduha nnaasu walxijaarat dadku dembi bay galeen dhagaxu laakiin dembi ma gelin naartaa lagu sii horinayaa ida shamsu marka qoraxda kuwireed la duuduubo iyadoo iftiinkii laga qaaday dayaxiina lala kulmiyey naarta in lagu tuurana loo diyaariyo waidalkawaakibun qoorti xidigaha in kadarat ay madoobaadaan goorta qoraxdii madoobaato dayaxiyo qoraxna la duuduubo dadku markiiba waxay isku dayayaan iftiin inay ka raadiyaan bal xidigaha xigay oo iftiinkoodu birbidhi jiray iyagiina waa madoobaanayaan nuurkoodii baa la tirtirayaa wayna kala wayna daadanayaan way soo daadanayaan iyagoo dhan waidalkawaakibu intaharat xidiguhuna ay daataan faida nujuumu tumisat xidigihii markii la nuur tirtiro oo iyagana la baabi'iyo qoraxdii haddaya xiftiimaya ma laha haddii bidhbidhkii astaan iyo jiha lagu garan lahaa xidigihii lagu garan jiray markay dunidu caadiga ahaydna iyagana iftiin ma laha iyagiibaba soo daatay oo soo yaacayba waa ilaahay baa hayay xargaha loo sii daayey adduunku inuu khariban yahay oo wax isdhex yaacay oo wax isdaba maray xiggii xag kor wixii kaa jiray waad aragtaa wayaljibaalu goorta buurahana suyirad la socodsiiyo wax dabayshu qaadqaado oo socsocda ay noqdaan ood arkayso inay socdaan fii suurati camaan ku soo marnay aayadda aayado lamida wasuyirat iljibaalu fa kaanat saraaban baalka dhalanteedka ee muuqaalka indhuhuna qabtaan meeluu taagan yahayna aan la gaarin inay noqon baa laynoo soo sheegay marka saa darteed qiyaamada korka markaad eegtay ee qorax iyo dayax iyo xidigaba eber noqdeen dhulkii markaad eegtayna buurihii ugu adadkaayee waaweynaa wayasaluunaka عن iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfan faydaruhaa qaacan safsafan لا taraa fiiha ciwajan walaa amtan marka hore wax muuqaal aad moodoo socsocday noqon inta dambana waa waa la baabi'inoo waa la burburin suuratu camaan kusoo marray intaa wax ka badan wadalcishaaru goortii geelii dhaldhalayay cudilad la dayaco dadka lala hadlayo qur-aanku markuu soo degay marna waa magaca la sheegay marna waa maqsuudka iyo ujeeddada fariinta in la gaadhsiiyo la rabo <clears throat> xoolihii la jeclaa mar walba iyo goob kasta iyo zaman kasta la joogaba xoolo qaali oo la jecel yahay baa jira xoolahii hantida waxaa la ilaaliyaa intaanay naftu khatar gelin marka nafta loo soo dhaco sida badan xoolaha meel bannaan baa looga dhaqaaqaa imisa magaalooyin dabaqyo iyo daara lagu lahaa markay xaajadu kululaatay meel bannaan looga dhaqaaqay soo lagama qaxa guryaha iyo daaraha gaadiidkii iyo ninkii diyaarad lahaa wuu ka qaxaa kii gawaari qaali a ah lahaa wuu ka qaxaa kii guryo qaali a ah dhistay wuu ka qaxaa kay akownka lacaga badan u yileen bankiga kuma lexda lafiisu la cararaa kay xafiiska khasnad u tiiloo dollar iyo dahab uga buuxeen wuu ka yaacaa xoolaha markay naftu khatar gasho oy nafsii naftii gaarto xoolaha la jeclaay oo dhan baa laga carari doonaa maalinka qiyaamada waydal cishaaru goorta geedii tobanka dhalayay hashii biltobnaad joogtay ee shinkeeda soo gebagaboobayey ee xilliga aadka loo jecel yahay ee la ilaaliyo ah oo lamaane isasita laba isasidata weeye cuilad la dayaco cidlo looga dhaqaaqo maalinka waa maalinku xataa waraabuhu yaqiinayay garanayay waay fi saxiixayn min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu ardaah nabi wuxuu ka sheekeeyey nin xoolo la jooga ayaa dhurwaa iyo waraabi iyo yey tiraahdaba baa intuu ku soo dhexdhacay buu neef la cararay intuu ka daba orday yuu ka soo riday intuu gadaal gadaal u fadhiistay buu wuxuu yidhi hadda maanta waad iga ridaye man lahaa yowma asabci yowma laa raaciya lahaa hayri maalinta xoolahan bahwanaaba looga kala carari doono in anigu qofka raacaya ilaalin doona noqdo yaa iga celinaya xaamiyaha xaraamiyaha soo maha kiise anigaa cunaya baa kii ilaalinaya noqon doonoo meel cidla kaga carari doontaan maalinka waraabuhu qiyaamada inay iman doontana waa og yahay wadaal cishaaru cuilad macnaheedana waa garanayaa maalinkaa xoolaha in laga kala yaaci doonoo nafi markay timaaddo aan loo dhaxayn dooninna waa sheegayaa geelu dadka dhaqdaaye wax walba naftoodu kaga qaalisan yahay hashu markay xilligaa afoosha iyo dhalmada joogtana ka sii daranoo naf iyo dhimasho wey ninkii geela jeclaa ee hashii foolanaysay meeshuu geela ka waraabinayay isag fadhiisiiyey si ayna xanuunka foosha ula lumin baa geeluu xamaasadda waraabinayu isalmaamay xogay kadib buu waayey hashi intuu wadaantii tuuray iyo dhiilkii uu ku waraabinayay iyo gaawihii ayuu bannaanku u baxay hashiioo meel sii socotuu arkay markuu soo celiyey soo fadhiisiiyey baa hadal ka soo fakaday tilmaamaya qaalinimo halkay ka joogta neefkani adduunka intuu dhaafay buu aakhare tegey markaasuu wuxuu yidhi heble intay fool bacdo haddii waraaba ka foolin lahaa ama ka dhalin lahaa maxaan ilaahay aakhare la hortegi lahaa buu yidhi bal ilaahay aakharo maxaan la hortegi lahaa marka halkaasay ka joogtay alcishaaru dadkii lahaa ee dhaqanayey halkaasay ka joogtay nimaan saaxiibbanaho culimmada soomaaliyadana inuu culimo noqdo cilmi diinna soo doonto hal sidaasoo intay ka foolbaaday waraabo ufaha ka galay baa laba khiyaalo soo istaagtay inuu xabad madaxa isaga dhufto iyo ceeb ma joogi karee inuu waddanka ka haajiro wuxuu igu yidhi anigoo go'aansaday qori aakayoon watay inaan madaxa isaga tiriyo baan xasuustay buu ihi meel aan soo maray maalin nin culimo istaagay oo lahaa ninkii naftiisa dila waa ahlunaar marka reerihiiiyo dadkii ma joogi kartide waxaan go'aansaday buui iska hijiro isaga soo hijrooday buui ninka hadda waa nin culimmada soomaaliyeed ka mid ahoo nool ninkaasi dadkii muxuu uga soo tegey oo gaadhsiiyey inuu qaxo oo dadka ka hijroodi ama isdilo alcishaaru meeshay ka joogtay dadka iyo qiimahay ka taagnayd waay marka xoolihii nafta qaaliga saa ugu ahaa ee qofku isu dilayey naftiisana u horeeyey adduunka kala weynaayo ilaa lagu gebyo oo la yidhi akhra nimaan geel lahayn lama ammaanaynin ninbaa gabaygii la maray akhra nimaan geel lahayn lama ammaanaynin xoolihii halkaa ka joogay waydal cishaaru geelii tobanka bilood dhammaystay ee dhalmadii dhoweyd markii cutilad cidlo looga tago oo qof dib u fiiriya iyo qof daneeya la waayo oo musiibada taagan dadkii ilmihii baaba laga cararay ee maxaad ka sheegi dunyada inkastoo ninka geela aada u jeceli uu geela ka jecel yahay ilmihiisa nin baa laga sheegay libaaxii carruurta layn jiray baa maalinkii dambe nirig dilay nirig yar dilay wuxuu libaax intuu carruurta layn jiray wuu roonaaye hadduu nirgii u soo dhigtay caruurta waxaa kala qaalisan geelaa kala qaalisan qaarna waxay yidhaahdeen geel waa muraayad oo lama milkiyo maalinba ninku la joogaa isku eego isku daawado isku qurxiya xoolihii sidaa ahaa iyo dadba qiyaamada markay musiibadu timaaddo nafsii nafsii bay noqone haddii suuratu cabas laynoogu sheegay yowma yafiru lmaru min akhiihi dad iyo wixii qaraabiya xigta aha tanna waxaa laynoogu sheegay wixii xoole iyo hantiya qaali ahaana meel cidlaa looga tegayaa waydalcishaaru cuilat wey waydal wuxuushi goortii xayawaankii duurjoogta ahaa waraabihii iyo bahallihii waxalaale wixii dibadjoog ahaana xushirad laysu keeno qiyaamada lasoo xaadiriyay iyadana iska daa dadkii iyo duunyaday dhaqanayeen oo waynu soo marnay in loo kala qisaasi doono xayawaankii duurjoogta ahaa keliyana ma ahee xayawaan wuxuush waxaa looga jeedaa wax kastoo xoolo dadku dhaqan jirayoo weheshan jiray aan ahayn ama masas ha noqoto ama ugaadh ha noqoto ama bahalliya waraaba ha noqdo ama shimbiro duulaya ha noqdo dhammaan qiyaamada wixii naflay ahaa waa la ysu keenayaa ilahi subxana wa tacaala wasoma dhihin wamaa min daabbatin fi اlardi walaa aa'irin yaiiru bijanaaxayhi ila umamun amaalukum maa faradnaa fi lkitaabi min shay waa ummado idinla mid ah aayaddaa iyo middan markaad isu geyso sidii idinka laydiin soo xashriyeyna waa loo soo soo xashrin in xoolahan kale la keenayana yaa laytanii kuntu turaaban baan ku soo marnay markii middii geeska lahayd iyo middaan geeska lahayn loo kala qisaaso ciid noqda in la dhihi doono laakiin cid walba waa la keeni culimmada qaarba waxay yidhaahdeen halkan macno kaley tilmaamaysaayo waxaa qiyaamada dhici doonaa markay qoraxda iyo iftiin beeshayo dayixi oo xidigihii soo daataan oo buurihii oo dhaqaaqay la arko oo xoolihii cidlo looga dhaqaaqo dadku waxay isdhihi doonaan amaad bannaankii iyo baadiye u carartaan xayawaankii duurjoogtahay oo lawadaa lagu horkeenayaa hadday aamin tahay oo meel lagu badbaadi tahay cidoodka iyo duurjoogta baa meeshoodii joogi lahayd iyadiina waa tayaacaysee kaa hor timid in la soo wada yaaciyey ee la wada keenay halkaasi adduunku inuu adkaaday oo xaajadu bedelantay oo isbeddel weyn jiro qiyaamada waad ka garan kartaa waydalbixaaru goorta badihiina sujirat la huriyo la shido la karkariyo dab naara laga dhigay biyihii dabka lagu damin jiray goorta dab naara laga dhigo dhowr ari laba arrimoodba badaha waa lagu samayn doonaa waa la ysu furi doonaa badaha kala xihan jasiiradaha badaha waaweyn kala xira waa laysu ysu furi doonaayo waidalbixaaru fujirad baan infiaar ugu tegi doonaa tanna waa la hurinayaa saa darteed baa ilaahay ku dhaartay fii suurati tuur waalbaxri almasjuur badda la hurinayo ee la karkarin doono mid waxba ha la yaabin baddaa biyaha ah iyadaaba biyo oo dabka damisee sideebaa iyadii loo karkarin doonaay aadamuhuna waxbay ka ogaadeen kuwo lamidana ilaahay qur-aanka waa inoogu sheegay dabka waxaa lagu shitaa geed qoyanoo dab oo hurayaa laynoo sheegay alladii jacala lakum min ashajari اlakhdari naaran geed qoyan baa laga dhigay shajarata zaquumna geeddaas ay midhaheeda cuni doonaanna innahaa shajaratun takhruju fii asli اljaxiimi naarta salkeeday ka soo baxdaa ee ku taallaa sida geed qallalan oo biyo ka dhex baxay aad u arki jirtay aakhare waxaa kaa horeeya geed qoyan oo naar ka soo dhexbaxay biyo naaroo huraya oo karkaraya waxaa layna baray wax biyaha u eg oo dabka huraya waxaan shidaalka iyo gaaska ama baasiinkaa ah ama gaaskaba gaasku soo biyaha uma eg soo dabeecaddii biyahana ma laha soo midabkii biyaha ma laha ninkii reer baadiyahaa ah ee markii u horreysay la yidhi biyo dab lagu shiday waayo ay yidhi ma dhici kartee way damiyaan yaa waxaa la yidhi fiiri intixaabo lagu shubay baa dab la taabsiiye markaasuu bug yidhi sheeg baa la yidhi biyahan meesha laga keenay de meel u qaadan markuu garan waayey abbaanuu maamiyee fikiray buu ihi waan gartay maxaad garatay baa la yidhi naartaa laga soo dhaamiyey buui waa gartayoo de tafsiirka uu maqlo min xamiimin aan biyo kulul oo karkarayuunbuu maqlayay marka wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa in naarta laga soo dhaamiyaanu malaynayaa ilaahay wuxuu ina baray kownkan gaaskii oo midabkii biyihii helay sidii biyahana u shumaya markii saal loo taabsiyeyna dab holcaya ah baddii in dabeecaddii gaaska loo yeelaay ma wax diidayaa jiray axaadiid waxaa jirta naarta iyo wax tilmaantay laakiin daciif bay noqdeen haddii laguu keeno marka iska ilaali cabdillaahi bni camr bni caas waxaa laga wariyey kamaa fii sunani abi daawuuda waayri inuu yidhi ina taxta naari ina taxta albaxri naaran baddan aragtaan naar baa ka hoosaysa wa taxta annaari baxran naartaa kalena bad kalaa ka sii oo biyo ah bini aadamku laakiin hadda waxay gaareen dhulkan aynu ku noolnahay oo baddu ay ka mid tahay hadda aqoonta bini aadamku waxay maraysaa inay yidhaahdaan baraakiin baa ku jirta burkaano holacaa ka hooseeya oo mararka qaarkood bannaanka say burkaanta uga qaraxdo waad aragteen oo badda hoosteedana burkaanaa ka foolkaanaa ka dilaaca foolkaanadu bannaanka keliya kama dilaacdee badda hoosteedana biyahana marar bay folkaanooyinka dilaacaan dab iyo naara oo marar badan lasoo duuba haddiiba ay folkaanooyinkaas holacay badda ka hooseeyaan iyagii in la shido oy holac naara noqotaay wax diidaya ma jiraan qudrad ilahi xor istaagi kara ma jiro intaasi marka la helo dabkaa naarta biyihii ay noqdaan haddii bad lagu carari lahaa baddii oo naara ka hor timid haddii duurkiiyo banaanka loo carari lahaa wuxuushtii iyo duurjoogtii oo dhan baa ka hor timid haddii wax la sameeya lama hayo dunidu waa rogmatay markaas intaa marka la helo waa intii hore waida nufuusu markii nafta aadamaha zuwijad la xiriiriyo intii islehba la isla doonto intii isku mid ahba markay qiyaamadii timaadana dadka waa la qaybin shimbirba shimbirkiibuu raaci qofba qofkiisaan lagu lamaanayn inba intay isku darajo ahaayeen baa dariiq la wada marin uxshuru aladiina dalamuu wa aswaajahum wamaa kaanuu yacbuduun uxshuru aladiina kuwii soo xaadiriyo soo uruuriya dalamuu dulmiga sameeyey iyo wa aswaajahum inta la noocee lamidka isa soo raaciya intii daalimiintahayd wada keena wamaa kaanuu yacbuduun iyo waxay caabudi jireen oo dhan kadib maxaa la noqon saddex qaybood baa dadka la noqon marka koowaad labaa loo kala bixi fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri baa loo kala bixi dad janno gelaya aakhirkoodu ahluliimaan ahaa iyo dad naar gelayaa loo qaybin kuwii ahluliimaanka ahaa baa laba loo qaybin saabiqiin iyo asxaabu اlyamiin fii suurati اlwaaqica wa kuntum aswaaja ثalaaثa faasxaabu lmaymanati maa asxaabu lmaymana wa asxaabu lmashamati maa asxaabu lmashama wasaabiquuna asaabiquun saabiqiintii markii laga sheekeeyey wa asxaabu lyamiini maa asxaabu lyamiini baa la yidhi markii la dhammeeyeyna wa asxaabu lmashamati maa asxaabu lmashama saddexdaa qaybood laba waa ahlujanno oo musaabiqiintii iyo asxaabulyamiinka asxaabulmashamatina fariiqun fi saciiri bay isku yihiin dadka nin walba dadkiisaa la raacinayaa alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiina muttaqiinta wa israaciyo cadow maaha qofba dadkiisaa lala soo jamcin doonaa intii xumaydna isku meel baa la geyn intii ficnaydna isku meel baa la marin taasaa looga jeedaa zuwijad la noocnooceeyo wey noocba noociisiina lala xiriiriyoo lagu lamaaneeyo wayda nufuusu markii naftii la soo nooreeyey zuwijad laysla xiriiriyey qaybba qaybteedii oo qof waliba qaybtiisii lagu daro oo qaybaha loo kala saaro saa darteed baa nabigeena alay slam wuxuu sheegay qiyaamada naadi munaadaa munaadin dhawaaq baa dhawaaqaya litatbac kullu ummatin maa kaanat tacbud baa la dhihi ummad kastaba cidday caabudaysa ha raacdo qol walba wixii ilaahay ka dhiganaysay muuqaalkiisibaa u soo baxaya markaasay dhaqaaqayaan markaasay dabagelayaan muslimiintu meeshay ku harayaan waxay dhihi annagu halkan aanu joogaynaa ilaa rabbigaya nooga yimaado ilaa rabbiga inooga yimaado halkan aan ahaanaynaa ilaahay baa suuradii loogu tilmaamay sidii loogu tilmaamay si aan ahayn buu isugu muujinayaa markaas waxay dhahayaan may ilaa rabbiga iyo tilmaantii uu noo sheega aan helno halka yagaan joogaynaa way diidayaan markaasuu isugu muujinayaa tilmaantii uu isugu sheegay markaasaa loo kaxaynayaa iyagana jannada wa kuntum aswaajan alaaatan iyo wida nufuusu zuwijad bay tilmaamaysaa waida almawudati qof qokoy waida almaw'udatu goorta kuwii la nolol duugay iyagoo nool la aasay su'ilat la weydiiyo biayi dembin baa qutirad loo dilay asaas ahaan waxay tilmaamaysaa dhaqankii carabtu ay lahaan jireen gabdhahay iyagoo nool aasi jireen inay aasaanna sharaf iyo darajay ka raadin jireen caruurta way dili jireen marna gabdhahay dili jireen marna ilmahan waxaan siiya uma hayo oo faqiir baan intaasoo caruura ma korin karo bay u dili jireen labadaas sababood buu qur-aanku inoo sheegay labadabana waxaa lagu tilmaamay caqli darro iyo cilmi darro isugu tagtay jahli iyo caqli darro isu tegay baa lagu tilmaamay labadaba labadaa falba guud ahaan caruurta ay didi jireen ninkii gabadh baa kuu dhalatay la yidhaahdo ilaahayna bishaaruu ka cabiray inuu u bishaareeyey waidaa bushira axaduhum bilunhaa haddii gabadh loogu bishaareeyo xaaska uurka lahayd haddii la yidhaahdo maasha allah gabar bay dhasho oo bishaaro ah dalla wajhu muswadan wahuwa kadiim wejigiisu wuu madoobaan jiray isagoo murugaysan aayad kale waxay ihi waidaa bushira bilns bimaa daraba liraxmaani maalan maalan dalla wajhu muswadan wahuwa kadiim markuu murugoodo laba daran mid dooruu isweydiin jiray yatawaaraa min alqowmi min suui maa bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab dadkuu iska qarin jiray dadka hortoodii indhahoodu ka dhuuman jiray murugo darteed iyo nimay ceebi la soo darastay oy dhib iyo dhib u kordhay kadib wuxuu isweydiin jiray oo ka walwali jiray laba midka yumsikuhu calaa huunin gabadhiisa inuu iska haysto isagoo ku sharaf dhacay dadkiisa ceebina qabsatay am yadusuhu fi turaab ase ciiduu ku aasaa nolol buu ku aasaa labadaas markuu fikirana ina iska haysay go-aansan jirtay ina isdhaafi oo duug bay go'aansan jirtay xilligaa uu walwalayee fikirayana inna durbayd gaadhi jireen inna wakhti dheer bay ku qaadan jirtay saa darteed bay qaababka gabadha loo duugayo ay kala duwanaan jireen dhaqankii carabtu qayb god bay qodi jireen markay islaantu foolanayso markaasuu godka agteeda kaga foolin jiray hadday wiil dhasana way dhashana way qaadan jirtay hadday gabadh dhashana godku ku haraatin jiray markaaba yadusuhu fi turaabi durbo go-aankiisu waa ka iman jiray qaybina waydayn jireen si u walwalayo ay ugu soo noqnoqonayso ba iyadoo soo adeegto dhowr iyo toban jira buu god ku tuuri jiray tuu usoo labisoho isagoo soo kaxeeyo buu godka kor istaajin jiraoo bal fiir intuu yidhi aduu ku tuuri jiray ninba da-ay la gaartaba fikirkaa go-aan inay ka gaaraan deg degna ma wada ahaan jirin dhammaantoodna mayna wada qaadan jirin ayumsikuhu calaa hunin am yaduusuu fi turaabi bay geli jirtay qaybna faqri iyo gaajay u diri jireen iyana laba nooc ahabay caruurta u diri jireen faqri markaa haya ama miduu ka baqayo midka hayana suuraة اأncaam baa lagu sheegayoo walaa taqtuluu أwlaadakum min imlaaqin gaajo darteed ka ka cabsanayaanee soo socdana suuraة اsra lagu sheegoo khashyata imlaaqin gaajo aad ka cabsanaysaan taas weli way jirtaa dunido khayraadka dhulka adduunku taranka aadamaha ma dhannee dhalmada ha la yareeyo mabda ay ku salaysan tahay khashyata imlaaqinta waay labadaaba maxay ka dhignayd jahli iyo doqonnimo waa musiibo hadday caqli yaraan iyo cilmi yaraan kuugu suu darmato soo maha caqli aad wax ku miisaantana haddaadan lahayn cilmi aad wax ku ogaatana aadan lahayn qof caqli yar oo aqoon yaroon waxna aqoonin caqlina lahayn waa musiibo waay labadaasaa tilmaantooda ilaahay ku tilmaamay waxay samaynayeen wuxuu yihi qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bikayri cilmin way khasaareen kuwa caruurtoodii laayay safahan caqli daro bikayri cilmin aqoon darro lagu daray caqli maanmaanxumo iyo caqli xumo aqoon la-aan ku darmatay baa waxaa keenay laa caqli walaa cilmi midna malahasalkuma hayso dadkii sidaa samayn jiray waxaa la soo noolayn dee caruurtii sidaa lagu laayay waxaana la weydiin doonaa kuwii duugay hortoodaa lagu weydiin doonaa sababtay u duugeen sababta ay u duugeen waydal maw'uudati goorta kuwii la nolol aasay su'ilad la weydiiyo biayi dembin dembigay galeene gashay ee naftaasi qutilad loo dilay naftaa waxaa loo dilay iyo dembigay gashay iyo eeday geysatay baa la weydiin ilaahay qur-aankiisa hibuu ku magacaabay halkana bishaaruu ku magacaabay marna wuxuu ku magacaabay aqraba ruxman raximnimo iyagaaba ka fiicanba wiilka qisadii asxaabi suurat lkaafi ee muuse iyo khadir faاnطalaqa xataa idaa laqiyaa ghulaama faqatalah wiilka sababtuu u dilay markuu u sharxayey muxuu ku yidhi waa mal hulaamu fakaana abawaahu muminayni fakhashiina an yurhiqahumaa طuqyaanan wa kufran faaradnaa an yubdilahumaa rabbuhumaa khayra minhu zakaatan wa aqraba ruxman ka raxim fiican haddana waan aragnaan u malayn soomaali intii burkiya burburkiya qaxi inay gabdhuha qarbu ruxman yihiin waad aragteen baan u malaynaya wayda suxufu goorta waraaqaha acmaasha lagu qoray nushirad la fidiyaa la qaybiyo qof walba warqadiisii gacanta laga saaro wa kulla insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqih wanukriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba kitaab baa loo soo saarayaa dadki kitaabkaasoo loo kala fidiyey nushirad waay kitaab kala fidsan waraaqo fidsan waa nin walba loo dhiibi iqra' kitaabaka qoraalkaagii akhri lagaa soo qoray noloshaadii waxaad samaysay ee xun iyo san ahaa hoo akhriso kafaa binafsika alyowma calayka xasiiban naftaadaa xisaabtan kuugu filan marka taasay tilmaamaysaa goorta waraaqaha laysu dhiibo nin walba warqadaada hoo la yidhaahdo nin walba wuxuu sameeyey oo dhan u arko wawudica alkitaabu fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih wayaquuluuna yaa weylatana ma lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ila axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axada markii la qaybiyo ee qara kitaaba ka la yidhaahdo ee kitaabkiisi u akhristo wax kasta oo yar iyo weyn oo ku qoranna uu arko markaasuu dhahaya yaa weylatana maa lihaada kitaabi bala nagu dhacdaye muxuu yahay kitaabkan wax yar iyo wax weyn midnaba aanay ka maqnayn wax maqanba ma jira la dhaafay laguma dagine lagugumana kadinin waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluuna adoo nool laguu soo sheegay kitaabkaasaa gacanta laysu gelinayaa dhowr jeerna waanu soo marnay insaan laysu xisaabin doona waida samaau goorta samadana kushitat la zuuliyee la baabi'iyaba samadii markii la burburiyey albaaba ay wada noqotay wa futixat isamaau fa abwaaban ee samadii saa loo burburiyaay kadibna waa la duubayaa iyadoo dhan waana la zuulinayaa wax kalaa booskeedii buuxinaya yowma natwi samaa ka ayi sijilli lilkutub markaan maalinka aanu samada duubayno sida waraaqda qofkii qoray uu duubo waraaqdihii kala baxsana saad u duubtahay marka samadiina loo duubo albaabaa laga wada furay iyadii waa la burburiyey kadibna waa la duubay markaa la duubay bay kuushii dad la zuuliyoo meeshiiba laga qaaday dhulkuna marka buurihii la baabi'iyey togogiina la baabi'iyey qoloftiisii korena waa la bedelay dhul kalaa la keenay yowma tubadalu اlardu hayra اlardi wاsamaawaat dhulkani dhul kalaa lagu bedeli samooyinkana waa la bedelayaa meesha waa laga qaadayaa wax kalaa lagu bedelayaa muxuu see ekaanayaa allahu aclam dunidu saasay isbedelkaasaa ka dhici doona nabiga waxaa la weydiiyey sala allahu alayh alih wasalam marka dhulka la bedelayo dadku xaggay joogayaan wuxuu ihi cala siraati siraadkaa la saaraanayaa marka dhulka la bedelayo marka dhulka waa la bedeli samadanna waa la zuulino waa la bedeli waida aljaxiimu goorta naartay jaxiimo ahayd sucirat la huriyo saciirna waa magacyadeeda waa tii huraysay weeye waana la shidayaayoo waa la hurinayaa marka la huriyo cadaab kulul bay noqon cadaabkaa kulul magaceeda saciir in la yidhaahdana qur-aanka in badan fariiqun fi ljannati wafariiqun fi saciir iyo waman yaziq minhum can amrina nudiqu min cadaabi saciir iyo wamin annaasi man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin wayatabicu kula shayطaani mariid kutiba calayhi anahu man tawallaahu faanahu yudiluhu wayahdiihi ilaa cadaabi saciir naartaas saciire ee la huriyey baa la hurinayaa iyadana hurinta waxaa dheeraynu soo marnay bannaankaa la keenayaa waburisat iljaxiimu liman yaraa ama lilqaawiina labada aayadood say kala ahayeen waidaljannatu goorta jannadana uslifad la soo dhoweeyo yaa loo soo dhoweeyey ciddii mudnayd ee alla ka baqday wa uslifat iljannatu lilmuttaqiin kuwa ilaahay ka baqayaa loo soo dhoweeyey ama waslifat iljannatu lilmuttaqiina hayra baciid waa loo soo dhoweeyey iyada oon fogeyn kuwii naartana waa la keenay wa iljaxiimu lilghaawiina iyo liman yaraa tanna lilmuttaqiina hayra baciidin waaye waslifat iljannatu baa weyda aljannatu goorta jannada uslifat la soo dhoweeyo oy jannadoodii korka ka arkaan kitaabkoodii akhristeenna way reerrayn bay ku jiraan lahaa kitaabiya buu ku jiraa kanna kitaabki u akhristay yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya buu ku calaacalayaa jannada iyo naartiina way yaallaan waxaa lala hadlaya waaya waa aniga adiga mawqifkaasaan tegi doonaa halkaasaa ina sugi doonta ciyaartan iyo qosalkan iyo orodkan iyo warwareegan iyo laciban walahwan ciyaarta iyo qooqani waa la dhaafi doonaa mar dhow calimat waxay ogaan doontaa nafsu naf waliba ma axdarat waxay keensatay la timid meesha naf waliba waxay goobta la timid ee qiyaamada la soo xaadirtay ee kitaabkeeda ugu yaalla ee diiwaankeeda u galay naf walba way ogaan doontaa calimat nafsun maa qadamat wa akharat baan uga noogu iman doontaa suuratu ila samaa fatarada suuradan ku xigtay suuraةilahkahfina wuxuu ku yidhi wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axada wixii ay shaqaysteen oo dhan bay ka heleen qiyaamada xaadiran isagoo yaalla diiwaankiibaa yaallo kala caddaynaya janniyo naarkaad gelayso maalinka waa ku kala cadda markhaatigeedii oon diidma lahayn iyo inkiraar lahaynna waad haysaa wax allaale wixii kuu qarsoonaana ah, bannaankaa la keeni yowma tubla saraair waay maalinta banaanka lasoo dhigayo wixii qarsoonaa ee qofka u qarsoonaa ee dadka uga qarsoonaa banaankaa la wada keenay suuratu taariq waan ugu tegi doonaa yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaran wamaa camilat min suu wixii khayr ahaa iyo wixii xumaan ahay ay samaysay way wada arki doontaa faman yacmal miqaala daratin khayran yara waman yacmal miqaala daratin sharayana maalinkaasa waxa aan iska soconnaanay loobayno en kahaska hadlayno iska filsamaynayno cimrigaa dheer ee konton lixdan toddobaatan sano aad wado maalinkaa nin walo waa lagu soo hordhigi doonaa ama hadda iska hagaaji camalkaaga ama hadhow waxba shalayta darir mayso horay waa laynoogu digay ilaahayna wuxuu inaa dhihi doonaa awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar cimri iyo wakti miyaanan idin siinin qofkii waansamaya ee wax iskula haraya ee isdaba qabanaya u waansamo gadaal wax isula haro markii saa noqoto hunaalika tablu kullu nafsin maa aslafat naf kasta waxay soo daahirin doontaa lagu imtixaani doonaa waxay hormarsatay calimat nafsun naf walba waxay ogaan doontaa maa axdarat waxay qiyaamada keensatay ogaan doontaa falaa uqsimu bilkhunasi intaa dambe waxaa laga hadlayaa qur-aankii marka cashirkeenna habeen dambe ay noqon doontaa si aynan u kala harin ama inoogu dheeraana cashirku marka habeen dambe waxaan suguman doonaa falaa uqsimu bilkhunasi ilaa akhirka suuradda iyo inta qur-aanku sidaasoo kale uga hadlay subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka waatuub ilayk